بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد cashirkeenna sideedaad ee kitaabka arbiciinka waxaynu ka bilaaban doonaa hadduu rabbi ogolaado xadiidka saddexaad ee arkaanulislaamka ka warbixinaya alxadiidu haalid fii arkaan alislaam haddaba xadiidkani sharax badan inoogama baahna sababtuna waxa weeye xadiidkii guudeen soo dhigannay ee inoo dhammaaday ayaa arkaanulislaamka ayuu ku jirayo oo arkaanulislaamka halkaasaan ku soo sharaxnay arkaanuliimaankana halkaasaan ku soo sharaxnay ixsaankana halkaasaan ku soo sharaxnay qiyaamadaha calaamadaheegiina qiyaamadaha calaamadaheegii kuwii kubrada ahaa ayna ku jirinna halkaasaan ku soo sharaxnay kolka waxay ka dhigan tahay xadiidkani waa xadiidkii horeen soo dhiganay in yaroo kamida weeyaan culimmadu waxay isweydiiyeen maxaa loo soo labaceliyey imaamu nawowi muxuu xadiidkan usoo soo labaceliyey labada xadiid muxuu iskugu daba sheegay kol hadday isku macnaba yihiin maxaa laga faa'iidayaa waxaa la leeyahay ziyaadatu tawkiidin ayuu u celiyey shayga marka lagugu celceliyo celceliyo celceliyo waad aamintaa iminka tusaale ahaan hooyadaa sheeg haddii lagu idhaha ama aabbahaa sheeg dee waad sheegaysaa waa hebel baa aabba i ah hebel heblaaya hooye i ah waad ku dhaaranaysaa haddii dhinac lagaa noqdo laguma marsiinayo oo miyaad ogeyd markay ku dhalayeen maya waa lagugu celceliyey celcelinta waxa ka dhalata in shayga la aamino oo kalsooni lagu qaato haddaba arkaanulislaamkii ayuu xadiidkani mar labaad inoogu soo celinayaa si kalsooni badan aynu u helno oo nafta ay ugu degto oo loo aamino ayaa mar labaad mar saddexaad ba haddana la soo celin doonaa waxaan filayaa xadiidka sideedaad meelaha ah in isna sidanoo kale qadiyadanoo kale isagoo ka warramaya inaynu arki doonno hadduu rabbi ogolaado weeye saxaabiga xadiidka nebi maxamed ka maqlay kunyadiisa abi cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa magiciisana cabdilaahi baa la yidhaahdaa aabbihiina cumar ibnu khaaab buu ahaa labadii xadiieen soo marnay labadaba cumar baa warinayey labadaba cumar ibnulkhaaab baa weriyey xadiidkanna wiiluu cumar dhalay oo cabdilaahi la yidhaa ayaa isla xadiidkan inoo warinaya in yar haddaba waxaynu ku baydi doonaa cabdilaahi taariikhdiisa ayaynu ku yar leexan doonaa hadduu rabbi ogolaado waa ibnu cumar wuxuu horta ku jiraa fuqahada waaweyn ee saxaabada fuqahadii saxaabada nebi maxamed ayuu ku jiray muftiyiintii fatwoon jiray xilligii saxaabada ayuu cabdilaahi ku jiray dadkii zuhaada ahaayee adduunyada ka suhdiyey ee aakharo u go'ay ayuu cabdilaahi ku jiray fitnadii cali binu abi aalib iyo mucaawiye dhexdooda dhacday raggii midna aan taageerine yidhi war anuu diintaydaan ilaashanaya anuu diintaydaan ilaashan isaga iyo abi hurayre iyo abi hurayrena wuxuu odhan jirayoo laga hayaa inuu yihi mucaawiyana waa la qadaynayaa buu yihi calina waa la tukanayaa buu yihi muaaeg labadaba waan anigu saaxiib baan la noqonayaa buu yihi kolkii dambe uu kaftan badnaa abi hurayre aad buu ukaftan badnaa abi hurayra radia allahu tacaala canhu wuxuu ihi mucaawiyana xaggan cuntada wuu ku fiican yahayo cunto fiican baan ka helayahayan isla soo cuna buu yihi waa la soo qadaynayaa markaa macnaheegu wey cali binu abi aalibna salaada iyo cibaadada iyo khushuucda ayaanan uga maarmayn aan la soo tukado kolkaa dhibaatadan dhacday iyo fitnadan saxaabada dhexdooda ka qaraxday midnaba ma taageerin cabdiraxmaan gaar ayuu isku taagay laakiin markii dambe alfiat lbaaiya la ogaaday fiadii baaqiyad ahayd ee daalimiinta ahayd wuu ka qoomamoon jiray oo wuxuu odhan jiray alla maxaan cali u raaci waaye wuu ka qoomamoon jiray alla miyaan cali raaco oon cali ka barbar dagaalama buu odhan jiray waayo waxa weeye waa laga gardarnaabuu markii dambe ayuu u dhigi jiray hadalka wuxuu dhashay cabdulaahi bnu cabdulaahi bnu cumar wuxuu dhashay nebi maxamed markii rasuulnimada loo soo diray sanad ka hor risaalada ayuu sanad ka horeeyey waa cabdulaahi bnu cumar markuu dhashay bicadii rasuulka ayuu sanad ka horeeyey sala allahu calayhi wasalam wuxuu la islaamay baa la yidhaha aabbihii waynu soo marnay markuu aabbihii islaamay aabbihii markuu islaamay qoyskiibaa soo islaamay oo inankan ayaa aabbihii isna la socday isagoo caruura oo yar ayuu aabbihii lasoo islaamay qowl baa odhanaya aabbihii wuu ka hor islaamayba ka yar baa aabbihii kahor islaamay oo uu ka qarsan jiray aabbihii qowlkaasi maaha muctamed wuu hijrooday oo aabbihii isagoo la socda ayuu cabdulaahi bni cumar madiine u hijrooday halkaana qowl baa odhanaya aabbihiiba wuu kasii hor hijrooday qowlkaasi isna la raaci maayo dagaalkii koobaad ee bishan ramadaan dhacay ee la odhan jiray dagaalkii ghaswatu beder loo yaqaanay ghaswatu beder waa dagaal cajiiba kollay bishan aynu ka warrami doonaa bishan toddobiyo tobankeegiibuu dhacay toddobiyo tobanka ramadaan ayuu dhacay dagaalka ghaswatu beder la yidhaah waa dagaalkii koobaad ee calanka islaamkana la taagay kagaaladana la foorariyey waa markii koobaad ee muslimiinta ilaahay khalabada uu siiyey waa dagaalkii koobaad ee toddobaatan madaxdii qureesheed u badan dhulka la dhigay toddobaatanna nolosha lagu qabtay muslimiintana labiyo toban dhowr iyo toban baa ka shahiiday dhowr iyo toban tiro dhan ayaa muslimiinta dhowr iyo toban baa ka shahiiday waa cajiib iskuma dheeli tirnayn dagaalkani wuu inoo iman doonaa biidn illaahi tacaala dagaalkaa ah haddaba ghaswatu bedrin loo yaqaan magaalada maka iyo magaalada madiine dhexdooda dariiqan maka iyo madiine isku xidho dhexdooda ayaa xagga madiine marka loo dhowaado ilaa boqol kilomitr meenaha loo jiro ilaa laba boqol oo kilomitr loo dhow yahay ayaa galbeed loo baydhaa waa beder halkii dagaalkii beder uu ka dhacay dagaalkaa beder haddaba cabdulaahi bni cumar kama qayb gelin sababtuu uga qaybgeli waayeyna caruurnimadiisabay ahayd caruur buu ahaa aan qaangaadh ahayn oo dagaalka beder cabdilaahi kama qaybgelin waxaa ku soo xigay dagaalkaa beder dhacay ee una ka qaybgelin dagaalkii uxud baa ku soo xigay dagaalka uxud magaalada madiine ayaa hadda gaadhay madiine ko waqooyigeega ayay uxud ku taallaa waa waqooyiga madiina ciidankan ka dagaal gelaya halkaa ee nebi maxamed soo doontayna koonfurta madiiney ka yimaadeen maka waa koonfurta madiina kolka intay koonfurta ka yimaadeen ayay is yidhaahdeen waa laydinka warheli si toosa un haddaad xaggan u gashiino dee ilaaladii muslimiinta ayaa xaggiinan iska ilaalinayse intay galbeed mareen ayay waadiljuruf halkaa ka soo haleeleen waadiljuruf bay soo qaadeen markii dambe markaasay is yidhaahdeen dhinacaasuu difaacii rasuulku jiraaye magaalada madiinaba dhabarka dambe kaga yimaada bay is yidhaahdeen xaggaa iyo uxud iyo koonfurta madiina ayay ka soo galeen waqooyiga madiina ayay dagaalka waqooyi galbeed ayay dagaalka ka soo bilaabeen iyagoo dhinacii layska eegayay oo koonfur oo dhan soo dabamaray dagaalkaa labaad ee uxud loo yaqaan dagaal wuxuu ahaa bilowgiisa hore muslimiinta ilaahay guusha siiyey dhammaadkiisa dambana ilaahay muslimiinta guusha siiyey intii dhexana muslimiinta runtii lala kacay oo khaalid bin waliid iyo ciidan uu watay baa dhabarjabin sameeyey sidaynu ognahay haddaba dagaalka uxud cabdulaahi bni cumar oo saxaabigan xadiidka warinayi ihi kama qaybgelin dagaalkaana waayo afar iyo toban jir buu ahaa dagaalkaasi maalintuu dhacayay nebi maxamedna wuu isku soo bandhigay rasuulkuna wuxuu u arkay sal allahu calayhi wasalam inuu caruur yahay oo una weli dagaalami karayn buu u arkay cabdulaahi bni cumar labadaa dagaal ayuu ka maqnaa waxaa jiray dagaalkii saddexaad oo loo yaqaanay kii khandaqa halkan hadda sabculmasaajidka la yidhaah ee magaalada madiine ku dhex taalla ee dariiqan dariiqu sayx la yidhaah ku taal dariiqu sayxi bay ku taallaa waa sabculmasaajid baa loo yaqaanaayo halkaa ayuu khandaqu ka samaysan yahay nin boqortooyooyinkii hore la shaqayn jiray oo saxaabada nebi maxamed ku soo biiray oo salmaan alfarisi la odhanayey ayaa markii dee ciidamo aad u fara badan an ciidan shan ciidan oo nebi maxamed ciidankiisa midkiiba uu ka badan yahay saddex yuhuud bay ahaayeen midna ciidankii reemakaad buu ahaa midna ciidankii carbeed ee najdi ka yimid buu ahaa shan ciidan baa magaalada shanta dhinac kasoo kala fadhiistay waxa ka khatar badnaa khandaqa welibana ama khatartiisu ay ahayd gudaha saxaabadana dhar dad baa ugu dhex jiray munaafiqiintii iyo yuhuuddii nebi maxamed heshiiska ay kala qorteen yuhuudda oo heshiis la qortay ayaa markii ay arkeen in dhinac kasta madiine laga fadhiyo heshiiskii way buriyeen kadibna waxay noqdeen gudaha nebi maxamed iyo ciidanka nebi maxamed bartamihiisa inay xog ka soo bixiyaan kolba dhinaca ay ducfigu ka jiro ama ciidanyaridu ay ka jirto ayay yuhuudduna xogta kasoo bixinaysay bani quraydo iyo bani nadiir iyo dee way badnaayeen yuhuuddu saddex qaybood ayay ahaayeen iyo qaybtii madiine ku noolayd shan ciidan ayaa khandaqaa soo dul fadhiistay nebi maxamed calayhi salaau wasalaam salmaan alfarisi oo boqortooyooyinkii hore la shaqaynayey ayaa fikrad keenay oo wuxuu yidhi marka sidanoo kale ay dhacdo waxyaabaha dadka lagu badbaadin karo waxaa kamida buu yidhi in khandaq godweyn in la qodo oo magaalada lagu wareejiyo godkaa weyn dhufayskaa weyne la qodayo marka aasa laysyidhaaye faraha lala galo cidda aasa istidhaahda dee hubkiibay dhiganaysaa waynu ka gacan horaynaynaa ciddaasoo kolkaa inagaa gacanta saarayna buu yidhi khandaqaa ayaa la bilaabay khandaqa waa la qodayay oo dhagaxii la jebin kari waayo nebigeenna ayaa loogu yeedhayay sal allahu calayh wasalam hal dubbo markuu rasuulku ku dhufto dhagaxu isaga ayaa kala falliidhmayey markaasaa waxay lahaayeen saxaabadu way isdhiirigelinayeenoo gabayaabay isku dhiirigelinayeen waxay lahaayeen lain qacadna wnabiyu yacmalu idan eh, lidaaka mina alcamalu lmudallalu haddaan fadhiisano nebi maxamed oo dhididayo shaqaynaya camalkayagiiba ilaahay baail buu ka dhigaya oo waa buraya khandaqa dagaalkii awatlaxzaab loo yaqaanay ghaswatulaxzaab baa loo yaqaanaa waa dagaal taariikhiya oo dee ummadda laysku soo bahaystay muslimiinta ah ilaahayna dabaylo ugu kaalmeeyey dabaylo ayuu muslimiinta ugu kaalmeeyey iyo dhexdoodii oo la kala jebiyey dagaalka cabdulaahi bni cumar oo saxaabigan ah nebi maxamed ayaa loo soo bandhigay maalintaa shan iyo toban jir buu ahaa caamulkhandaq shan iyo toban jir buu ahaa qaangaadh buu ahaa markaa rasuulku waa u ogolaaday ragga dagaalamaya inuu saxaabigani kusoo biiro laba dagaaloo hore waa la joojiyey khandaqaa laga bilaabo oo shan iyo toban jir uu noqday ayaa loo ogolaaday inuu dagaalka kasoo qayb galo cabdulaahi bni cumar radia allahu tacaala canhu dagaalkaa khandaq wixii ka dambeeyey wax ciidana oo nebi maxamed ama guuto uu dirayo uu ka hadhay cabdilaahi waa saxaabigeennan eh lama hayo walaashii oo xaasaska nebi maxamed ka mida ah calayhi salaatu wasalaam gabadhii xafsa la odhan jiray ayaa tidhi wuxuu rasuulku yidhi nebi maxamed ayaa yidhi bay tidhi inna akhaaki rajulun saalix waa taskiyo nebi maxamed iyo shahaado nebi maxamed uu siiyey weeye inna akhaaki walaalkaa rajulun saalix waa low anahu yaquumu leyl alla muu habeenkii tukado sunatulaylka miyuu tukado hadduu habeenkii tukanayo alla walaalkaa wanaagsana waa rasuulka ayaa kule calayhi salaau wasalaam gabadhan oo xaasaskiisiiya ayuu rasuulku ku leeyahay sal allahu alayhi wasalam alla walaalkaa wanaagsana waa nin saalixa ah. hadduu habeenkii tukanayo wuu maqlay hadalkii rasuulka ayuu maqlay maalintaa uu rasuulku xadiidka bukhaari iyo ayaa soo saaray maalintaa uu rasuulku lahaa walaalkaa waa nin wanaagsan oo xafso ku lahaa laga bilaabo qiyaamuleyl kama tegin cabdilaahi waa saxaabigeenan cabdulaahi bni cumar radia allahu tacaala canhu maalintaa laga bilaabo wax salaatuleyl ah oo saxaabigu uu gafay lama sheegayo jaabir saxaabigii lo odhan jiray wuxuu yidhi haddaanu nahay saxaabada nin kastaoo naga tirsan nin kastaa adduunyada qayb buu ka helay oo wuu gaadhay iyaduna way soo gaadhay cumar iyo inankiisa cabdilaahiya mooye iyagu adduunyada waxba kamay taaban buui ajrigoogii ilaahay aakharo ayuu udhigay buui cumar iyo cabdulaahi bni cumar oo inankiisiiya adduunkan waxba kumay helin buu leeyahay ee ajrigoogii aakharu ilaahay udhigay cabdulaahi bni cumar oo saxaabiga xadiidka inoo warinaya ah aad iyo aad ilaahay wuxuu u jeclaysiiyey xajka berigii fitnadu ay jirtay iyo dabadeedba wuxuu ahaa acmaasha xajka ninka ugu aqoonta badan wuxuu ahaa ragga sadaqada la baxa ragga ugu sadaqada badan ayuu ahaa welibana maalka uu isleeyahay waa xalaal maalka uu isleeyahay waa dhididkaagii maalka uu isleeyahay waa maalkaaga ka ugu fiican kaa ayuu bixin jiray oo sadaqo uu u bixin jiray cabdulaahi bni cumar radia allahu tacaala canhu culimmadu waxay yidhaahdeen wuxuu xajiyey bay yidhaahdeen lixdan sannadood lixdan xaj buu xajiyey bay yidhaahdeen lixdan xaj ayuu xajiyey cabdulaahi bni cumar xajka sanadkii laguma celceshan karo oo xajka wuquufu carafa ayuu u baahan yahay sanadkii hal xaj unbaa la qaban karaa hal xaj unbaa sanadkii la qaban karaa lixdan sannadood ayuu sanad kaste cabdulaahi bni cumar ayuu carafe istaagayay oo halkaa ilaahay ku baryayey cumrooyinka uu cumraystay waxaa lagu tilmaamaa kun cumro inay gaadhayso kun cumro kun jeer ayuu cabdulaahi bni cumar ayuu cumraystay cumrada iyada waa lagu celcelin karaayo dee bishiiba markaa doonto cumrada gebigeegu wakhti ay xidhan tahayba way yar tahay xilli lagu odhanayo ma cumraysan kartid way yar tahay waxay culimmadu ku tilmaameen carafo ninka istaaga inta uu acmaasha xajka ka dhammaysanayo ma cumraysan kara bay yidhaahdeen carafo markaad istaagto eed xaajiga tahay acmaashii xajka ayaad ku jirtaayo intaa acmaashii xajka aad dhammaysanaysid ma cumraysan kartid inta kale bishaa doonto iyo maalintaa doonto iyo saacaddaa doonto ayaad cumraysanaysaa si alla sidaa doontoad cumrada ka dhiganaysaa haddaba kun cumro ayuu saxaabigani cumraystay baa la yidhaahdaa fardaha ilaahay dartii uu bixiyey ama mujaahidiinta uu ugu deeqay kun faras ayay dhannaayeen baa la yidhahdaa kun faras addoommada uu xoreeyey ee ilaahay dartii uu xoreeyey ilaa kun addoon baa la gaadhsiiyaabaa la yidhaahdaa markii dambe addoommadiisiibaa ogaaday addoon kasta oo damca in la xoreeyo qur'aan akhriskiiyo wuxuu bilaabayey masaajidda iyo khayrka mar alla markuu cabdulaahi ibnu cumar saxaabigeenni markuu arko addoon wanaagsan wuxuu odhan jirun adigu ilahay dartii baad xor u tahay kii alla kii damca in la xoreeyaaba masaajidkuunbuu gelayo qur-aankuunbuu bilaabanayey waxaa loo yimid cabdulaahi ibni cumar waxaa lagu yihi war addoommadaadani way ku dagayaanoo cibaadadan ay samaynayaan tu ilaahay dartiiya ma aha tu ay xorayn ku doonayaan weeye muxuu ugu jawaabay cabdulaahi bni cumar ninka ilaahay nagu daga waanu u dagmaynaa buu yidhi waan ogolahay buu yidhi ninka ilaahay nagu siraa habana siro buu yidhi ninka wadadaa ilaahay noo soo maraa annagu dee qalbigiisa jeexi kari mayne sidaa nooga muuqata unbaanu aamini kolkaa ilaahay nagu daga ee nagu khaaima annagu waanu u dagmaynaa buu yidhi si kaloonu iskaga celina garan mayne waanu xoraynaynaa suu doonayana waa loo yeelaya saxaabigani radia allahu tacaala canhu wuxuu geeriyooday lix iyo sideetankii hijradu markay ahayd lix iyo sideetankii hijradu markay ahayd ayuu geeriyooday waxaa la tilmaamaa muslimiinta wuxuu u fatwoon jiray lixdan sannadood wuxuu ku geeriyooday baa la yidhaahdaa magaalada maka ayuu ku geeriyooday saddex iyo toddobaatan jir ayuuna ahaa wuu shahiiday oo xajaaj binu yuusuf athaqafi ninkii loo yaqaanay ayay isyar maageen maagid kale ma ahayne salaadaha ayuu takhiir badan la yimid markuu takhiir badan la yimid hadallo adag ayuu ku yidhi xajaaj ayuu ku yidhi intuu cabdilaahi soo doontay ayuu ku yidhi inaka safiihun musallatun waxaa tahay buu ihi caqli iyo diintoona lahayn ummadana ilaahay ku saliday baa tahay musallad baa tahay buu ilaahay baa ummadda kugu saliday buu yidhi cabdullaahi bnu zubayr baa ku odhanaya xajaaj kelmaddaa xajaaj binu yuusuf oo kelmaddaa lagu yidhi ummaddaa lagugu saliday khatar bayba noqotayba arrinkaasi xajaaj waa dhibay ninbuu la hadlay ciidankiisiiya magaaladan maka hubla lama soo geli jirin waxay ahayd wax xub ah maka waa xaraman aaminan oo waa meel ilaahay amni iyo nabadgelye uu dhigay kolkaa wax xub ah oo maka lala soo galaa ma jiri jirin xajaaj binu yuusuf baa ciidankiisii nin ka mida amray wuxuu ihi warankaaga afka hore sun u soo mari waranka inta sunta sida biyaha loo karkariyo ayaa waranka inta la bayliyo dabka la geliyo ayaa afka loo gelin jiray oo warankaasi wuxuu cabayaa suntaa haddii kaa uu kaa dhiijiyo hadduu kaa dhiijiyo sunta ayaa jirkaaga gaadhaysa waad u dhimanaysaa markaa nin la sumeeyey baa tahay warankii intuu soo soo yidhi dabka soo geliyo suntaa soo waraabi ayuu kacbada la soo galay kii oo cidhiidhi la dawaafayo ayuu xagga cabdilaahi bn sidaa inta warankii sidaa loo gudbay ayaa cabdilaahi saxaabiganoo dawaafaya dhinaciisa lagu beegay halkaa lugta ayuu warankii ka yara saray ayuu ka muday cabdilaahi horta warankaasuu dhintay xajaaj binu yuusuf ayaa u yimid xajaaj ibnu yuusuf baa ku yidhi cabdulaahiow ninkii allaha idilo buu yidhi allaha idilo xajaaj baa odhanaya allaha idilo ninkii ku dilay haddaan soo dili waayo war dili mayside kadaa buu yidhi dili mayside kadaa buu yidhi may allaha idilo buu yidhi haddaan kii ku dilay soo dili waaye warankaa kugu mudaye iisoo sheeg buu yidhi adaa amray buu yidhi adigaaba amraye kaad adigu amartay seedu dili buu yidhi riwaayooyinka qaarna wuxuu yidhi xaramka sidaad og hub lalama soo geli jirine ninka ogolaaday in hubka lala soo galo waa adi in hubkaasi kolkaa cid lagu dilo ama lagu dilo dee adaa ugu talagalay buu ku yidhi waa cabdulaahi bni zubayr cabdulaahi bni cumar wey isla cabdulaahi bni zubayrkan aan ku halmaanay afarta cabaadalo ee ahlu xadiidku ay sheegaan bay kamid yihiin cabdulaahi bni zubayr ayuu wax yar saddex sano meelaha ayuu ka nolol dambeeyey ayaa la yidhaahdaa cabdulaahi bni cumar cabdulaahi ibnu zubayr iyo cabdulaahi ibni cumar geeridoodu way isku dhoweyn aad bay iskugu dhoweyn waana dee rag saxaabadii nebi maxamed oo isgaranaya weeyaano aad loo dareemi karayo weeye labada ninba cabdulaahi ibnu zubayr iyo cabdulaahi ibni cumar labadooda aabo waxay ku jiraan casharatu lmubashariina biljanna tobankii jannada nebi maxamed uu ugu bishaareeyey iyagoo carada guudkooga taagan tobankaa qof ayay labadooda aabba ku jiraan waayo zubayr ibnulcawaam nebiga edadiibaa dhashay nebi maxamed eddadii safiya ayaa dhashay isla sidoo kale nebigana waxaa dhalay aamina bintu wahab oo zubayr ibnu cawaam eddadiia mid kaste ka kale eddadii baa dhashay zubayr ibnu lcawaam cabdilaahi buu dhalay markaa waxaa la tilmaamaa afar wiil oo ilmo zubayr ah waa saddex wiil baan doonaya oo ilmo zubayr ah waxaweye waa cabdulaahi bnu zubayr waa ninkii la odhan jiray ee muscab ibnu zubayr waa ninkii la odhan jiray curwata bnu zubayr saddexdaasoo saddexduba ilmo zubayr ah iyo cabdulaahi bnu cumar keenan ayaa kacbada qaybta xijru ismaaciilka la yidhaah waa inta yare xagga shaam xigta waqooyiga xigta waa dayr yar baa ku xidhan intaa yari kacbaday ka tirsanayd oo oh, xoolo xalaal ah oo lagu dhiso ayaa loo waayey afartaa saxaabi saddex waa ilmo zubayr midna waa cabdulaahi bnu cumarkan xadiidka inoo warinaya afartooda ayaa halkaa xijru ismaaciilka iskugu yimid meelaha ducada lagu aqbalo ayay kamid tahay meelahaasi xijru ismaaciilka waxaa lagu tilmaamaa ilan kacbadiibay kamid tahay meesha haddaad ku ducaysato ilaahay uu ducada kaa aqbalayo ayaa culimo badani u haystaanoo lagu tilmaamaa anigu nin baan la kulmay halkaasuu ku ducaystay ilaahay wuxuu baryey maxaad ku bariday baan idhi ilahay waxaan ka baryey buu yidhi inuu sanadka dambe xajka i keeno xajkii markuu ka noqday ayuu sakaraaday dhakhaatiirtii waxay idhahdeen naftaadu waa quus <laughs> maya buu yidhi naftaydu quus maaha buui sanadka dambe xajkaan tegayaa buu yidhi sanadka soo socda xajkan tegayaa buu yidhi ilaahay ninkii dhakhaatiirtu ay isku raaceen inuu quus yahay ilaahay xanuunkii waa ka dulqaaday xajkana waa yimid aniga kacbada agteeda ayuu iigu waramay kolkaa kacbada agteeda anagoo fadhina ayuu ii waramay oo intaan xanuunkaasi igu dhacay sanadkii horena aan halkan kusii ducaystay ayaan dhakhaatiirta ku idhi buu yidhi lagama yaabo warkanad sheegaysid ma aaminsani waayo kal horaan xijru ismaaciil ilaahay ku bariyey ilaahayna waxaan ka baryey buu yidhi inuu sanadka dambe isoo celiyo halkaa ay keeno ducadeeduna waa maqbuul buu yidhi halkaa haddaba saxaabigeennin iyo saddexdaa ilmo zubayr ayaa xijru ismaaciil iskugu yimid waxay idhahdeen war hebelow bal tamani bay war nin kastaba bal waxaa tamaniyeysa inaad hesho bal halka noo sheeg iyo noo sheeg bay is idhaahdeen ninba war ayuu ku tamaniyey ninba war ayuu ku tamaniyeyoo ninba wax ayuu sheegtay waxaa la tilmaamaa midkood wuxuu ku tamaniyey waa cabdulaahi bnu zubayr khilaafada muslimiintaan ku tamaniyey buu yidhi curwa isna meesha soo kacay curwo haddaan ahay anigu waxaan ku tamaniyey buu yidhi inaan caalim noqdo oo ummadda muslimiinta aan u fatwoodo taa ayaan jeceloon ilaahay ka baryayaa buu yidhi muscab baa yimid muscab baa yidhi anna waxaan ku tamaniyey inaan ciraaqna mas-uul ka noqdo ciraaq inaan mas-uul ka noqdo gabadha caaisho bintu dalxana aan guursado waa dalxata bnu cubaydillaah dalxata bnu cubaydilaahi saxaabigii la odhan jiray inan uu dhalay oo caaisha la odhan jiray inantaa inaan guursado iyo sukayna bintulxusayn buu yidhi labadaa hablood inaan wada guursado oo labadaba aan reer ka dhigtaan ku fikira ciraaqna inaan qabsado oon mas-uul ka noqdo waa muscab inaan ciraaq mas-uul ka noqdo labadan habloodna labada hablood waa khatar caaisha bintu dalxa marka la doonayo waxa dhashay ina abibakar oo abibakar baa ayaa awow u ah abibakr ayaa awow u aho ina abibakr gabadhan caaisha ayaa la dalxata bnu cubaydilaahi ayaa dhashay hooyadeed umu kulsuum baa la odhan jiray ina abibakru sidiiq bay ahayd kolka awowgeed baa abubakar ahaa gabadhan sukayna bintu xusayn uu yidhi inaan iyadana guursadaan doonayaana waa xusayn ibnu cali oo faadimo bintu rasuulba ayay u ah cali binu abi aalibna awowgu u yahay waxaweye laba hablood oo markaa qurayshta dhexdooda ama dee xilligii saxaabada ka dhex tilmaanaa ayuu i waxaan jeclaysanayaa bui labadaa habloodna inaan wada guursado ciraaqna inaan qabsado saxaabigeennanaa la soo gaadhay cabdulahi bni cumar baa la soo gaadhay adigu tamani baa la yidhi cabdulaahi bni cumarow anigu waxaan ku tamaniyayaa bui ilahay inuu dembigayga dhaafo ilaahay dembi dhaaf kaasaan anigu ku tamaniyayaa aan ku fikirayaa buu yidhi saddexdii nin ee waxyaabaha adduunka ilmo zubayr ee ku tamaniyey saddexduba wixii ay jeclaysteen way heleen saddex kii ciraaqan qabsada labada habloodna aan wada guursada yidhi ciraaqna wuu qabsaday labadii habloodna wuu wada guursaday waxawey saddexdiiba way heleen cabdulaahi bni cumar oo saxaabigeennan ihi isagu wuxuu yidhi anugu waxaan ilaahay ka rajaynayaa buu yidhi dembidhaaf isagana waxaa la yidhi waxaa insha allah loo filanaya waxaa loo rajaynayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dembigiisa dhaafo ayaa isagana loo filanaya ama loo rajaynaya cabdulaahi bni cumar axaadiista nebi maxamed uu ka soo wariyey waxaa lagu tilmaamaa kun iyo lix boqol iyo soddon xadiid buu saxaabigani wariyey kun iyo lix boqol iyo soddon xadiid ayuu saxaabigani waa cabdulaahi bni cumare ayuu nebi maxamed ka wariyey calayhi salaau wasalaam bukhaari iyo muslim inteebay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim maxay isku waafaqeen axaadiistaa waxay isku waafaqeen boqol iyo toddobaatan xadii boqol iyo toddobaatan xadiid ayay bukhaari iyo muslim isku waafaqeen boqol iyo toddobaatan bay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim bukhaari inteebuu la gooni noqday ama uu la kelin noqday siddeetan xadiid ayuu bukhaari kelidii ka wariyey saxaabigan muslim inteebuu la gooni noqday soddon xadiid ayuu muslimna la goonin noqday oo saxaabigan uu ka wariyey haddaba waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala isla xadiidka alfaadiisii uun ayaa inoo dhiman inaynu hadda macnayno waana xadiidkii saddexaad isla xadiidkeennii hore uunbuu la macno yahayoo sharax badan iyo macno badan inoogama baahnaba markaa alxadiiu xadiidka ahaaliu ee saddexaad arkaanulaami arkaanulislaamkiibuu ka hadlaya islaamka tiirashiisii ayuu xadiikan saddexaad ka hadlaya can abi cabdiraxmaan saxaabiga abi cabdiraxmaan kunyadiisa la yidhaa waxaa laga wariyey cabdilaahi bni cumar bni lkhadaab cabdilaahi bni cumar ibni lkhadaab magiciisu uu ahaa radia allaahu allaha raalli ahaado canhumaa labadoodaba allaha ka raalli ahaadee halkaa canhumaada waxaa laga qaadanaya mataqaanaa saxaabiga xadiidka warinaya iyo aabbihii hadday muslimiin yihiin canhu lama yidhaah radia allaahu canhu lama yidhaah canhuma taradiga labadoodaba waa loo wada celiya radia allaha raalli ahaado canhumaa isaga iyo aabihiiba allaha ka raalli ahaadee qaala wuxuu yidhi saxaabigaasi samictu waxaan maqlay buu yidhi rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed ayaan maqlay yaquulu isagoo leh rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam buniya waa la dhisay alislaamu islaamkii waa la dhisay calaa khamsin shan tiir dushood baana lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin dusheedaa lagu dhisay ila allaahu allah mooyaane wa anna muxameda nebi maxamedna cabduhu addoonkii ilaahay inuu yahay wa rasuuluhu rasuulkii ilaahay uu soo diray inuu yahay qirideeda ayaa lagu duldhisay wa iqaami salaati salaada oogideeda dusheedaa lagu dhisay wa iitaai zakaati zakada bixinteeda dusheedaa lagu dhisay wa xajilbeyti beytka uxajintiisa dushiisaa lagu dhisay wa sawmi ramadaana ramadaanka soomidiisii ayaa lagu dhisay waxaynu doonaynaa akhrajahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim ayaa xadiid ka soo saaray saxaabigu wuxuu yidhi samictu rasuul allahi sal allahu alayhi wasalam laba erey ayaa meeshan inoogu qoran ereyga samictu ihi afar erey oo saxaabigu hadduu isticmaalo isku macnoa ayay ka mid tahay hadduu saxaabigu yidhaha qaala rasuululaahi sal allahu calayh wasalam qaala hadduu isticmaalo iyo hadduu saxaabigu yidhaahdo samictu rasuulallaahi sal allahu calayhi wasalam iyo hadduu saxaabigu yidhaahdo ana rasuulallaahi sal allahu calayhi wasalam iyo hadduu saxaabigu yidhaahdo can rasuulillaahi sal allahu calayhi wasalam afartaa markay saxaabiga ka soo aroorto waa isku mid baa la yidhaahdaa laakiin saxaabada ciddaan ahayn waxbaa lagu kala duduwaa laakiin saxaabiga hadda waa isku mid samictu buu qaatay markaa waxaynu nidhi samictu rasuulallaahi rasuulki ilaahay baan maqlay buu yidhi cashirkeennii hore waxaan ku soo faahfaahinay waxay ishu qabato inayna dhegtu maqlin baan sheegnay shayga hadday ishaaduba qabanayso dhegtaaduma maqlaysa baynu nidhi gacantaydana haddaad soo eegto sawma arkaysid gacantayda dee ma maqlaysid haddaad dhegaysata maqli maysid waayo labadan lixaad isku shaqo looguma talagelin magaalo quro laba madaxweyne loo sameeyaa dee ma jiraan waa laba shaqoo kala duwan dhegta iyo ishu ayay hayaan haddaba rasuulka mar haddii ay ishu arkaysay oy ishu gabanaysay dee dhegtu maqli mayso rasuulka lama maqlo daatada rasuulka lama maqlo oo tiirka la maqli maayo oo gacanta la maqli maayo saxaabigu muxuu ujeedaa samictu rasuulallaahi halkaa sawd baa ka maqan baa la yidhi waayo codka ayaa la maqlaa oo hadda codkaygan dhegtiinu way maqlaysaa laakiin ishiinu may arkaysaa codkayga maad arkaysiin dee waxay dhegtu maqasho ishu ma aragto waxay ishu aragtena dhegtu ma maqasho rasuulka ishaa arki jirtayo isaga lama maqlee waa daatoo daatada lama maqlee hadalkiisaa la maqlaa hadalkaa dhegtaa maqasho laakiin ishu ma aragto haddaba sawd baa loo soo qadaraya wuxuu saxaabigani yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii ilaahay baan maqlay sal allahu calayhi wasalam waa sawta rasuulilaahi rasuulka ilaahay codkiisii ayaan maqlay ayuu saxaabigu yidhi riwaayooyinka qaar waxa ku qornaa halkaa rasuulalaahi aynu nidhi nebiyalaahi baa ku qornayd nebiyalaahi masale laysku khilaafay oo ibnu salaax iyo imaamu nawowi ay ku kala duwan yihiin weeye haddii rasuulalaahi saxaabigu yidhaa rasuulkii ilaahay baan maqlay haddii la yidhaa dadka kale ma bedeli karaanoo nebiyalaahi ma u bedeli karaan waa maya buu ibnu salaax oo kale leeyahay imaamu nawowine kol haddii xukun ku tacaluqaya iyo macno isbedelaya haddayna jirin war dhib male rasuulallah iyo nebiyalahi waa laysku bedeli karaa oo wax dhiba oo ku jira ma jiro meeshuna ayna ahayn dee lafdi waarido oo laynagu adoonsadayna ayna ahayn sida allahu akbarta oo kale riwaayad baa sheegaysa markaa samictu rasuulalaahi halkaynu nidhi samictu nebiyalaahi bay riwaayadaa kale leedahay nebi maxamed ayaan maqlay sal llahu ilaahay naxariistiisu calayhi dushiisa ha ahaato oo wasallama allaha badbaadiyo ama allaha salaame eh yaquulu isagoo le sal allahu calayhi wasalam rasuulkeennii ayaa sidan dambele xadiidkan dambe bukhaari iyo muslim baa wariyey muslim markaynu doonayno riwaayadda muslim marka aan doonayno muslim riwaayad uu gaar u wariyey baa jira afar riwaayadood baa jira oo muslim uu leeyahay afarta riwaayadood waxbay ku wada kala duwan yihiin waa afar riwaayadood oo imaamu muslim uu la gooni yahay baa jira waynu arki doonaa afarta riwaayadood ee imaamu muslim riwaayadan bukhaari iyo muslim inta ay la dheeraato wuxuu yihi buniya waa la dhisay buu rasuulku yihi sal llahu alayhi wasalam buniya waa la dhisay alslaamu islaamkii ayaa la dhisay calaa khamsin shan tiir baana lagu duldhisay calaa khamsin shan tiir ayaa lagu duldhisay islaamkii waa la dhisay oo shan tiir lagu dul dhisay buu rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam waa shantii arkaanulislaam ayuu rasuulku halkan inoogu sheegayaa buniya alislaamu calaa khamsin waxay culimmadu yidhaahdeen kelmaddan buniya alislaamu calaa khamsin balaagaa ku jirta welibana isticaara ku jirta welibana isticaaradu waa makniyo isticaarada makniyadiihina ereyga alislaam bay ku jirtaa isticaara ku jirta alislaam qariinadeeduna waa isticaaro tabiciye ah oo waa buniya buniyana waa isticaaro tabiciyeah weeyaan laba isticaaro ayaa meesha isa saaran sida arkayno waayo islaamkiiba waxaa laga dhigay guri qasriya ayaa laga dhigay sawir buu rasuulku bixinaya sal allahu aleyh wasalam islaamka ayaa lagu shabahayaa ama loo egeysiinayaa guri qasriya ama guriga qasriga abaa ah mushabahadhe guriga qasriga ah ayaa mushabaho waxa loo ekeysiiyey islaamkii oo isku mid baaba laga dhigay islaamkii iyo gurigii gurigaasi shan tiir buu leeyahay afar geesaha ku yaala rukunada iyo mid bartanka ku yaalo ka ugu khatarsanee wax kala ah shantaa tiir ayuu gurigu leeyahay ka ugu khatarsani waa ka bartanka haya afarna waa geesaha weeyaan afarta rukni ee geesaha iyo kaa bartanka shan tiir ayaa guriga lagu duldhisay islaamnimadan shantaasaa lagu duldhisay markaa waa gurigaasaa lagu shabahay haddaba shantaa tiir haddii tiirka bartamaha la jaro dhiskaasi wuu dumayaayo waa la hubaa waa tawxiidka ka bartanku haddii shahaadateynka qofka muslimkii uu ka tago waa gaal waana la hubaa shaki male inuu gaal yahay waayo hor tiirkii ugu khatarsanaa ayaa meesha ka baxay afarta tiiree kale haddii la dumiyo ama midkood la dumiyo afarta tiiree kale haddii midkood la dumiyo gurigu inuu dumaan laga yaabaa inuu iska joogo jaajuurada hareeraha haya ay muddo sii hayaanna waa laga yaabaa kolka culimmadu waxay yidhaahdeen shahaadateynka qofku hadduu ka tago uu diido inuu shahaadateynka la yimaad kaasi waa gaal afarta kale salaada iyo soonka iyo zakada iyo xajkana hadduuna wujuubkooga dafiraynin sida imaamu shaafici uu qabo waa muslim caasiya muslim caasiya weeye waayo riwaayooyinka xadiidka riwaayad ka mid ah ayaaba inoo tawkiidinaysa noocaas oo kale oo inoo tilmaamaysa arinta waxa ugu sareeya ee madaxa oo kale u ihi inuuba yahay maxay islaamnimada islaamnimadu waa halkii ugu khatarsanayd ee uguba siraysayba weeyaan markaa waa shahaadateynka ama kelimatu tawxiidka waa halkii ugu saraysay weeye haddaba waxaynu arkaynaa in islaamkii lagu shabahay guriga oo isticaaro laga sameeyey qariinadeediina buniyo laga dhisay buniyo laga dhigay oo buniya guri inuu meesha ku jiro xadfani buniyada ayaa daliil u ah guri la dhisayo oo shan tiir loo sameeyey buniyo ayaa daliil u ah oo ina tusaysa sidaynu arkayno bal hadda aynu eegna markaa wuxuu rasuulku yidhi buniya waa la dhisay alislaamu islaamkii ayaa la dhisay calaa khamsin shan tiiri dushood baa lagu dhisay ereygaa calaa ah culimmadu waxay yidhaahdeen calaadaasi laba xaraf oo kale ayay macnahooga laga dhigayaa waxaa la yidhi ba baa lagu macnayni ba ama min baa lagu macnayni min maxaynu nidhaa markaa buniyal islaamu islaamkii waa la dhisay bikhamsin shan tiiri dushood baa lagu dhisay bikhamsin calaadu waa bimacnaa ba ama waa min amsin shan xaggoogaa laga dhisay waa min laakiin calaada calaanimadeedan ha u daynin waa lagu duldhisay ha odhan maxaa sababay in calaada calaanimadeedan aan u dayn weyno waa lagu duldhisay de dhibka ka imanaya waa maxay calaada haddaan sideedan u dayno dhibka ka imanaya waa maxay waxa dhibka eh, imanayaa la dhisaha iyo lagu dhisuhu waa kala laba eeg shayga la dhisayo iyo halka lagu duldhisaya ma isku midba mise waa kala laba waa kala laba haddaad guri dhisayso ood dhul ku dhisayso guriga iyo dhulku ma isku midba mise waa kala laba waa kala laba haddii calaada sideeda loo qaato waxaa la yidhaahdaa mebniga la dhisaa la yidhahda halka la dhisayo mebniga ah iyo lagu dhisaha halka lagu dhisayaa kala labay ahaayeen waxaa ka dhalan doona islaamkii oo kii la dhisayey ah iyo khamsadan oo halka lagu dhisayaa inay laba kala noqdaan islaamkuna wax gaara inuu noqdo amsaduna halkii islaamka lagu dhisayay inay noqoto amsadani hadda waa shahaadataynkii iyo salaadii iyo soonkii iyo zakadii inay islaamka noqon waayaane meesha islaamka lagu dhisaya inay noqdaan baa ka dhalanaysa dhulkii guriga lagu dhisayay oo kale ayay noqonayaan haddii calaada sideeda loo qaato waxaa la ogaaday islaamkan iyo khamsadani inay isku mid yihiin baa la ogaaday kol haddii islaamka oo kala dhisaya ah iyo shantan tiir ay isku mid yihiin calaada calaanimadeedii lagu macnayn maayo calaada bimacnaa ba baa lagu macnayn ama bimacnaa min baa lagu macnayn markaasuu macnuhu sax kuu noqonaya buniya waa la dhisay alislaamu islaamkii ayaa la dhisay calaa khamsin bikhamsin shan baa lagu duldhisay bikhamsin shan baa lagu duldhisay halkaa bikhamsin aynu nidhi riwaayadaha muslimee afarta ah laba ka midihi sidanay qoreenoo bikhamsin bilaa bay ka dhigeen bilaa ta bay ka dhigeen laba kamidihii laba kamida oo riwaayadaha imaamu muslim uu soo wariyey ihina ta bay ku dareenoo maxay yidhaahdeen calaa khamsatin bay yidhaahdeen calaa khamsin calaa khamsatin farqiga udhaxeeyaa waa maxay haddaba khamsadaasoo marna ta lagu daro marna ta laga daayo farqiga udhaxeeyaa muxuu noqonayaa oo maxay ku kala duwan yihiin af carabigeenna waxaynu ognahay tada iyo ta la horta magacyada yaa ta lagu dari jiray ma ninkaa ta lagu dari jiray mise gabadha gabadhaa ta lagu dari jiray ha sax weeyi gabadha eeg saaimun somaad arag saaimun waa nin sooman somaa saaimun gabadha haddaad leedahay way sooman tahay maxaad odhan saaimatun baad odhanoo ta baad ku dari haddaba waxaa jira af carabiga tirada ereyga saddexa iyo ereyga tobana iyo inta ka dhex leh ninkaa ta'da lagu daraa gabadhana ta'da waa laga daayaa af carabiga sidii la yaqaanay cagsigeed weeye waa halkee laakiin waa saddex laga bilaabo baan ku i tirada saddexda ah ilaa iyo tobanka iyo inta ka dhexle khamsadu kolkaa intii udhexaysay bay ku jirtaa eeg haddaad leedahay shan nin eeg haddaad tidhaa shan nin baa ii yimid maxaad odhan eeg jaaanii ma khamsu rijaalin baan idhaa mise khamsatu rijaalin baan idhaa ma baan ku daraa mise tada waan ka daayaa waan ku darayaa tada eeg ragga tada waa lagu darayaa eeg saddex ilaa toban iyo inta ka dhex leh wixiininabaa ta lagu daraa wixiinina ta baa lagu daraa wixii dumarana ta waa laga daayaa kolkaa jaaa ilaya khamsatu rijaalin baan khamsatu haddaan idha khamsatu oo ta'daa aan ku daro dadka ii yimidee soo socdaa waa raguun dumar ma noqon karaan haddaan laakiin khamsu idha khamsu oo bilaata aan ka dhigo magaca soo socdaa dumarunbuu noqonaya khamsu nisaain iyo khamsatu rijaalin aayadda qur-aanka ma u fiirsateen sakharahaa calayhim sabca layaalin wa amaaniyata ayaamin xusuuman sabca layaalin sabcada maxaa lagu daray sabcada waa bilaataa waayo layaalin waa dhadigoo ta wadataa mufradkeegu leylatun baa leylatun baa dhadiga maadaamay leylatun dhadig tahay maxay aayaddi ahayd sabca layaalin layaalin maadaamay dhadig tahay dee sabcada lab laga dhigo oo tada laga daayo wa amaaniyata ayaamin amaaniyata waxaa tada loogu daray ayaamin baa laba ah oo yowmun baa ladha huwa baa ladha hiya lama yidhaha yoomka amaaniyata ayaamin ayaam waa lab kolkaa amaaniyada waa inta lagu daro layaalidu waa dhadig sabcada waa inta laga daayo mau fiirsateen aayadda kale ee qur'aankee rabbi uu leeyahay qaala aayatuka alla tukalima annaasa hee alaa layaalin iyo iyo alaaata ayaamin marka ayaamin la leeyahayna lagu daraa oo maxaa la odhanaya alaaata ayaamin oo ta ku dari waayo waxaa alaaada ta ugu dartay ayaamin baa laba ah oo jamcu yowmina markay habeenne tahayna alaaa layaalin baad odhan oo layaalinba hadday meesha timaa alaaada ta kuma deri karaysid waayo layaalideena dhadiga haddaba afarta riwaayadoodee imaamu muslim laba ta ku dareen kolka waxay leeyihiin waxaan soo socda tiirar eeg waxaan soo socdaa tiirar laga dhigaya arkaan laga dhigaya arkaantu waa laba alaa amsatin haddaad tidha oo ta ku darto arkaan baa meesha ka maqan calaa khamsati arkaanin bay leeyihiin calaa khamsati arkaanin shan tiir baa islaamnimada lagu dul dhisay labada riwaayadood ee ta'da aan ku darin iyo riwaayadeennan hadda aynu hayno ee bukhaari iyo muslim ku qoran waa bilaata labadeennan riwaayadood labada muslimeen ta'da ku darin iyo teenan calaa khamsin u yidhina waxay ku tiiraryaan laga dhigin waxaa la soo qadaraye khisaal ha laga dhigo waa jamcu khaslatin oo dhadiga dhadigaasa markaa ta'da looga daayey calaa khamsin calaa khamsi khisaalin we calaa khamsi khisaalin shan arimood ayaa islaamnimada lagu dulbineeyey oo lagu duldhisay kolka ama shan tiir dheh ama shan arimood dheh markaad shan arimood leedahay waa markan ay bilaa tada tahay markaad shan tiir odhanaysana waa marka ay tada wadato halkaa ayay mariyeen imaamu nawowiyo raggii luqada yaqaanay halkaasay la mareen oo waxay idhaahdeen khamsada marka tada lagu darayo iyo marka tada laga daynayo qaaciidadii saddex ilaa toban ayaa la waafaqaya marna la khilaafaya waxaa jira haddaba meel ka yar duwan baa jirta intaasoo dhan oo odhanaysa kamsada tiradan saddexda ilaa tobanka waxa daba dhaca hadii la xadfo waxa daba dhaca haddii la xadfo sidii la doonaa laga yeeli ama ta ku dar ama ta ka daa isagoo dhadiga isagoo laba sidii la doonaa laga yeeli haddaba waa la xadfayo waxba mushkiladii naguma hayse sidii la doono ayaa laga yeelayaa lab iyo dhadig waa isku miduun kaa doontana ta ku dar kaa doontana ta ka da haddii la xadfo keenan hadda wuu xadfan yahay markaa muslimka bal hadda riwaayadiisa koobaad ila eeg riwaayadda koobaad ee muslim waxay tilmaamaysaa waxay tidhi buniya alislaamu calaa khamsatin ta ku dartay ta koobaad islaamka waxa lagu dul dhisay bay tidhi shan tiir ka horeeya maxaa laga dhigay calaa an yuwaxad allaahu buu yidhi calaa an yuwaxad allaahu waa in ilaahay la keli yeelo sow maynaan lahayn islaamka iyo iimaanku markii midkood la sheego labaduba way wada kulmayaanoo hal macnuun baa looga jeedaya waa tawxiidkiiyo waa iimaankii islaamkiina way tahay markaa calaa an yuwaxad allaahu ayuu muslimku halkaa qoray riwaayadiisa koobaad ilaahay in la keli yeelo oo keligii la caabudo calaa an yuwaxad allah inta kale way ka simantao wa iqaami salaati iyo wa iitaai zakaati iyo wa siyaami ramadaan riwaayadaa koobaad soonkay horeysiisay walxajina way dambaysiisay walxajina way dambe xajkaa ugu dambeeya markaa soonkaa horeeya xajkaana ugu dambeeya waa riwaayada koobaad ee muslim isla xadiidkanun muslim riwaayad labaaduu soo saaray ayaa jirta riwaayadda labaad waxay leedahay bunya alislaamu calaa khamsin khamsadiibaa tada laga daayey ta hadda tada way u yeelaysay buniya alislaamu islaamkii waa la dhisay calaa khamsin shan arimood ama shan tiir baa lagu dul dhisay maxay leedahay markaa khamsin sow kumay kala duwanaan calaa an yucbad allaahu wa yukfara bimaa duunahu bay riwaayadanina leedahay calaa an yucbad allaahu in ilaahayin ilaahay la caabudo wa yukfara lagana gaaloobo bimaa duunahu wixii ilaahay ka soo hadhay oo dhan halkaa wa yukfara bimaa duunahuda ragga qaar baa qaba qofku markuu islaamayo qofka islaamayo marka tawxiidka loo qabanayo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuululah markuu yidhaahdo inuu raaciyo waxaan ka gaaloobay wax kasta oo diinta islaamka khilaafsan waan ka gaaloobay oo raalli kuma ihi kolkaa riwaayadan muslim bay kolkaa leeyihiin ha lagu daro ragga qaar baa qaba qofku markuu islaamayo mar kasta waa inuu ereygaa raaciyo riwaayadan muslim bay markaa eegayaan wa an yukfara bimaa duunahuda muslim riwaayadiisan waa in laga gaaloobo wax kastoo ilaahay aan ahayn oo ka soo hadhay sanamyadii la caabudayay oo dhan inayna ilaah ahayn waa inaad aaminto ood rumayso ood ka gaalowdo oo dhagax yaroo la qoray ama timir la qortay ama wax kale ay yihiin waxaan caqliga gelin bay carabi caabudi jireeneen waxaan caqliga gelin ayay caabudayeen waxaa laga hayaa saxaabi cumar buu ahaaba baan aabbahay baan safar wada gallay buu yidhi marka waxaanu go'aansanay buu yidhi ilaahna ilaaliya intaa safarka inaanu qaadanno ilaahana ilaalinayana timir buu ka samaysnaa buu yidhi ilaahna ilaaliyo annaga oo laakiin timir ka samaysan ayaanu safarka sidana waa ilaahaanu caabudayna buu yidhi dhexda annagoo marayna ayuu sahay go'nagu yimid anigii aabbahay baa iseegnay buu yidhi waxaanu ku tashanay ilaahay aynu lugta ka cunno markaynu wadankii ku noqonnaanu samaynayna lugta eh lugtii timirta ahayd aynu goosanno oon ka cunno haddana ta kale dee u wadeen bay dhammeeyeen kii aan caabudaynayba waan cunnay oo waan dhammaynay ayaa laga sheegay kolka waad aragtaayo de waxaan caqligaagani una gelaynin oo caqli qof weyn oo muslim ah una qaadan karaynin ayay carabi horta la iman jirtay ay samayn jireen kolka waa in laga gaaloobo wax alla wixii ka soo hadhsan ee ka baxsan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa riwaayadda labaad ee muslim riwaayadda labaad ee muslim iyadoo inoogu dartay saddex meelood bay saddex meelood bay ku kala duwan yihiin ta hore horta calaa khamsin waa bilaata ta kale waxay ziyaado la tahay wayukfara bimaa duunahuna waa dheeraad bay la tahay macalteena inay dheeraad kala tahay wixii ilaahay ka soo haray in laga gaaloobo ta saddexaad waxay ka duwan tahay xajka ugu dambeeyo oo teenan bukhaariyo muslim bay iswaafaqsan yihiin bukhaariyo muslim teenan ayay iswaafaqsanyihin xajkaa dambeeyo soonkaa horeeya eh, xajkaa horeeyaan doonaya cafwan xajkaa horeeya oo soonkaa dambeeya teena soo soonkuma dambeeyo soonkaa dambeeya marka oo xajkaa horeeya isla riwaayad saddexaad oo waxaa jira muslim ku soo aroortay kitaabkiisa oo isla xadiikeennan uun ah ibnu cumar baa su-aal la weydiiyeyo waxaa lagu yidhi warniyo gaalada kuma duushid ibnu cumarow alaa tazu baa war miyaadan duulaynin baa lagu yidhi ibnu cumar halkii uu ka jawaabi lahaa wuxuu yidhi uun nebi maxamed ayaan maqlay sal allahu alayhi wasalam isagoo leh ina alslaama buniya calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah waiqaami salaa wa iitaai zakaat wa siyaami ramadaan wa xaji lbeyt maad duushid baa la yidhi ibnu cumar maa duushid baa la yidhi ragga qaarkood waxay qabaan ibnu cumar wuxuu qabay bay ragga qaarkood leeyihiin maka markii la furtay jihaad dambe ka dambeeyo oo fardulcaynihiba inuuna jirin inuu muslimiinta imaamkooga uu dadka amro mooyaane bacda fatxi maka jihaadkii inuuna fardulcayntii ka baxay buu qabaabay ragga qaarkood qabaan ibnu cumar halkan kolkaa maa duushid baa lagu yidhiyo wuxuu yidhi war anuu islaam wax nebi maxamed baan maqlay oo leh ina alislaama buniya calaa khamsin islaamkaba shan tiir baa lagu duldhisay kolkaa shantii tiir jihaadku kuma jiro arkaanulislaamkii jihaadka kuma hayo saasaanu duuli waayey ayaa hadalka ibnu cumar ama jawaabta ibnu cumar laga qaadanaya kol haddii jihaadkiiuna arkaanulislaamka ku jirin hayi joogo buu leeyahay markaa waxay culimmadu yidhaahdeen xadiidkan ibnu cumar ee dambe ee riwaayadan muslim ee dambe siyaadada ay wadataa waa inada tawkiid tawkiidka faa'iidaysa iyo ereyga alislaam xagga hore la mariyo isnaadka laba laga dhigay laba laga dhigay isnaadka si takraar iyo tawkiid uu faa'iideeyo ina alislaama buniya calaa khamsin khamsadana waa laga daayey ta'dii shahaadati an laa ilaaha ila allahna wuxuu ka tegey baa la yidhi wa ana muxamadan rasuulullaahidii baa ka maqan wa ana muxamadan rasuululahi baa riwaayadda saddexaad ka maqan kolka ragga qaarkood waxay yidhaahdeen raawigaa ismoodsiiyey oo ka tegey bay yidhaahdeen halkaasay la mareen ragga qaarkoodna waa la adfay waa la xadfay oo baabka baabuliktifaa loo yaqaan iktifa aad bay diinteennu u isticmaashaa qur-aanka waxaa ka mid a saraabiila taqiikum lxara saraabiila diricyo taqiikum lxara kulaylka idinka ilaalinaysa dee walberda baa meesha ku jira iyo qabowga idinka ilaalinaysa qabowgii baa laga aamusay lidalaalati lwal kolkaa wa ana muxamadan rasuululaahi kuma jirto waxaa laakiin looga tegay baa laleeyahay shahaadati an laa ilaaha ila allahda ayaa laga qaadanaya oo ina tusaysa taa ayaa ina tusaysa oo laga qaadanaya halkaa ayay la mareen oo waxay dhahdeen sababta looga tegey waa baabkii baabulktifaha la odhan jiray ayuu ibni cumar riwaayadaa lagu sameeyey oo isagaba ka ahaanin ruwaadaa ku samaysay xagga xajka xagga dambe ayuu mariyey soonka ramadaanna waa horraysiiyey nin buu arkay ibnu cumar xajka horraysiinaya wuu qabsaday markaa kadaa buu yidhi nebi maxamed sidaa kamaanan maqalay nebi maxamed waxaan ka maqlay buu yidhi inuu soonku horeeyo oo siyaami ramadaan wa xajulbeytna la dembaysiiyo hadda riwaayadan ibnu cumar riwaayooyinkan muslim waxaa jira eeg laba riwaayana soonkaa horeeya laba riwaayana xajkaa horeeya waana xadiid saxiixa waxay yidhaahdeen ibnu cumar wuu ilaawey ilow baa ku dhacay ibnu cumaroo markii uu diidanaa ilow baa ku kalifay bay yidhaahdeen riwaayadii soonku uu dambaynayey xajkuna uu horeeyey ayuu ilaaway baa la yidhi bal haddaan eegno wuxuu saxaabigu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay waa sawta rasuulilaahi sal allahu calayhi wasalam yaquulu isagoo odhanaya rasuulkeennu buniya waa la dhisay alislaamu islaamkii ayaa la dhisay calaa khamsin min khamsin shan xaggeed baa laga dhisay ama bikhamsin shan baa lagu dul dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah shahaadati an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin qiridda la qirayo ila allaahu allah mooyaane towxiidkaa nebi maxamed markii lasoo dirayba ummadda gaadhsii baa la yidhi nebi kaste ayaa towxiidkaa ummadda ugu baaqi jiray twiidku goormaa kolkaa goormaa tawxiidka nebiga loo sheegay ha odhanin goormaa tawxiidka nebi maxamed loo sheegay ha odhanin ummadda gaadhsii la yidhi afarta kaleba goormaa la faral yeelay baynu odhanaynaa laakiin tawxiidku nebiyada oo dhan baa iska waafaqa nebi kastaaba ummaddiisa wuxuu ku lahaa an icbud war ilaahay oo qura caabuda unbuu nebi kastaaba odhan jiray kolkaa tawxiidkan ambiyadoo dhan baa ka siman markii nebi maxamed loo waxyoodaybaa tawxiidka waa bilaabay wa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda nebi maxamedna cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu rasuulkii ilaahay soo dirayna inuu yahay yaa la horraysiiye risaalada iyo ubudiyada yaa la horraysiiye cubuudiyadaa la horraysiiyey oo wa ana cabduhu wa rasuuluhu baa layidhi laakiin lama odhan wa ana rasuuluhu rasuul inuu yahay lama odhan nebi maxamed waxaa la kala doorgeliyey in laga dhigo nebi boqora nebi boqor ah oo adduunkan haysto nebina ah rasuul boqor ah iyo in laga dhigo cabdi rasuula muxuu doortay rasuulkeenu sal allahu alay wasalam cabdi rasuula buu doortay waxaa la ogaaday cubuudiyadu inay aad u qiimo badan tahay oo cabdinimadu adoonnimadu inay qiimo leedahay oo mar kastoo ilaahay addoonke rasuulkiisa uu ammaanayo cabdigaasuu ku tilmaamaa habeenkii leylat isrihi maxaa la yidhi subxaana aladii asraa bimuxamadin lama odhan subxaana aladii asraa bicabdihi baa la yidhi cubuudiyadani waa ammaan addoonkiisii baa lale addoonkiisi ilaahay baa loo idaafaynaya waa idaafatu tashriifin wa takriimin wax loo dhiga male markaa ilaahay subxaanahu watacaala markii uu ka warramayey maxay ahayd waanahu lamaa qaama cabdullaahi muxamed lama odhan waanahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu eeg waad aragtaayo lamaa qaama cabdullaahi waa addoonkii ilaahay markuu istaagay kolka cubuudiyadu way ka qiimo badan tahay waxyaabaha kale oo dhan saasaa cabdiga loo horaysiinaya wa ana muxameda nebi maxamedna cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay rasuulkii uu soo diray inuu yahay halkaa shahaadateyinkii baynu kaga baxnay in la qiro ilaahay waxdaaniyadiisu iimaan weey waana islaamnimo waa isku mid weeyi markaa macnaheegu wey wa iqaami salaati salaada oo la oogo weeyaan iqaami salaati halkan waxaa lagu yaqaanay ereyga iqaami ah ta baa lagu dari jiray oo maxaa la odhan jiray iqaamat salaad baa la odhan jiray iqaamat salaad ta'da waxaa looga tegey aayad qur'aana ayaa ta'da laga tegey e, aayad qur'aana ayaa iqaamidaa ta'da laga tegey oo isdiwaaj wax balaaqada loo yaqaan kiyo la waafaqa isdiwaajkiyo dartii la eegayo isdiwaajka dartiiba ayaa ta'da looga tegay iqaami xadiikani kolkaa aayaddu inoo waafaqay sidii aayaddu ay u qornayd ayuu inoo waafaqay oo isdiwaajkaa dartiibaa aayaddana looga tegay wa iqaami salaati baa markaa lagu leeyahay salaada oogideeda iqaamati buu asalkeegu ahaa waana lil isdiwaaj oo qur-aanka dartii wey salaada goormaa la faral yeelay haddaba salaadeenna goormo ayaa salaada la faral yeeloo nebi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaau wasalaam salaada waxaa la faral yeelay leylat alsraa samaawaadka ayaa lagu soo faral yeelay konton bayna markeega hore ahayd nebi muuse nebiyo badan buu rasuulku soo maray ibraahim buu soo maray oo nebiyo badan buu soo maray muuse markuu marayo ayuu muuse la hadlay anaa ummadayda sidaan si ree banu israaiil kor iyo hoosba waan ugu yeedhay waan dawedaweeyey ashad caalajtu bani israaiil ashadd mucaalaja war konton salaadood ummadaadu qaadi kari mayse ilaahay ku noqo ilaahay ha kaasoo fudaydiyayuu yidhi nebi muuse ilaahaybuu ku noqdu u ergeeyey ilaayoo shan laga dhigo shantan maxaa inoogu sugan markaa kontonka ajrigoogii ayaa inoogu sugan mid waliba waa toban ilan qaacidadii ba ahayd man jaaa bixasanatin falahu cashru amaaliha haddii qofku hal xasano uu la yimaado tobanbaa loogu dhufanaya shantan salaadood tobanbaa laynoogu dhufanaya oo kolkaa waxaw konton salaadood unbay ka tahay agga kale xagga ajriga konton bay ka tahay xikmadda ay muxadisiintu isweydiiyaan waxa weeye nabi maxamed markii salaada lagu waajibiyey nebiyo badan buu soo maray oo ibraahiim khaliil uu kamid ahaa ibraahim lama hadan ilaahay ku noqo ma odhan ilaahay sidan dhe ma odhan nebi muuseun baa yidhi ilaahay ku noqo cilmigaa ku jiray ee muuse nebiyada kale uu kaga duwanaa waa maxay waa sababtan uu muuse nebi maxamed u yidhi ilaahay ku noqo oo iga yaree dheh waxa weeye ibraahim khaliiluraxmaan bu ah khaliil saaxiib saaxiibadu way kala xishoodaan laakiin muuse muxuu ahaa magaciisu muxuu ahaa kaliimullah ilaahay buu la hadli jiray kaliim dee waxa weeye nin hadlayo oo ilaahay xidhiir la hadli jiray marka horeba maadaamuu ahaa kaliimullah kaliimba uu ahaa waroo albaabkan hadalka u furan markaa albaabkan la hadalka ayaa nebi muuse u furanoo waad aragtaa waa kan rasuulkeenna ku dhiirigelinaya inuu ilaahay dib ugu laabto uu yidhaahdo salaada ummadayda ka fudaydi salaada haddaba laylatul israha ha la soo waajibiyey habeenkaa markii la waajibiyey maxay ahayd in la tukado subaxii ilan habeennimadiiba rasuulku uu soo noqday salaaddii subax in la tukaday ahayd lama tukanin salaaddii subax maxaa laga bilaabay salaada markii habeennimadii lasoo waajibiyey salaad duhurunbaa laga bilaabay salaada duhurunbaa laga bilaabay tukashadeedii duhurka maxaa duhur loogu bi dahara wuu daahiray waa waqtigay salaaduhuba daahirayeen dee salaada duhurbay salaadiiba inooga daahireenba subaxdii maxaa loo tukan waayey baa laisweydiiye ilan habeennimadiibaa lasoo waajibiyey kol haddii habeennimadii lasoo waajibiyey maxaa salaada subax looga bilaabi waaye dee bulshadiiyo dadkii muslimiinta ayee nebigu gaadhsiin lahaa sowma hurdaan goormay ogaanayaan markaa dee markuu waagu barye la tooso ayaa arinkan iyo qadiyadan waajibnimadeeda la ogaanayaa marka la ogaadana salaada ugu soo horaysa maxay noqon kartaa salaadii duhur bay noqonaysaa sidaasa duhurka looga bilaabay ama magacan duhuraba salaaduhu ay duhur ugula magac bixeen salaadii duhur weeye ayaa laga bilaabay xilligaa la waajibiyeyna talow goormo ayay ahayd waxaa la yidhaahdaa hijrada rasuulka sanad iyo badh ka hor ayaa la waajibiyey sanad iyo badh ka hor meelaha ayaa salaada la faral yeelay oo ummadeenna lagu faral yeelay salaadeennan aynu hadda aragno inta adiga xiskaagu joogana salaadu kaa tegi mayso waajibkaygu kaa dhici maayo si kaste haddaad u xanuunsanayso haddaadan kici karin si kastoo tahay aayadan qur-aankaa unbaa inoo taalla wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin war ilaahay caabud ilaa inta ay kaaga imanayso geeridu geeridu intay kaaga imanayso ilaahay caabud intaad ka dhimanaysa naftu kaa baxayso waa inaad salaada la timaada ood caabudaa ilaahay haddii aad weysaysiga shuruudo badan bay leedahay biyo haddaad weydo caraad u baydhaysaa haddaad waxbaba weydana xurmatan lilwaqti baad u tukanaysaa bay culimo fara badani qabaan sideedaad u tukanaysaa xurmatan lilwaqti haddaad biyo iyo caraba weydo guri yaroo marmara haddii lagugu xidho guri yaroo marmara laguna diida in biyo lagu siiyo aad ku weysaysato iyo carre aad ku gebagabaysato war sidaasunbaad u tukanaysaa salaada xilli ay kaa dhacayso oo lagu odhanayo way iga dhacday dee dumarka mooyaane oo markaa ay caadada leeyihiin iyo xaaladaha mooyaane xilli kale ood odhanaysa salaadiibaa dhacaysa ma jirto salaada sideeda ayaa loo ilaalini loona adkaynaya culimmadu waxay isweydiiyeen waxay isweydiiyeen tusaale ahaan hadda wuu inagu badan yahaybe qof buu gaari la dhacay oo kale waa tusaalaha culimadu isweydiiyaan qof buu gaari la dhacay nafta ayaa hayso xididkaa ka gurmaya waxaa laga yaabaa uu dhiig baxayo haddaad dhiig u shubto oo dhiiggaagan ad u shubto inuu ilaahay ku badbaadiyo salaadiina waa tanoo kaa akhirtay oo weli maadan tukanin haddaad dhiiggaa shubto salaadii baa ku dhaafi haddaad salaada tukatana qofkaasaa dhiman maxaa la yeeli bay yidhaahdeen xaaladdu markay noocaasoo kale tahay ee ama naf badbaadi ama salaada dee salaadu ha kaa tagta ee naftaa badbaadi ama salaada tuko oo naftaasi ha dhimato labadaa arimood markay kuu gudboonaadaan diinteennu maxay qabtaabaa la leeyahay culimmadu waxay fatwoodeen nafta ayaa la badbaadinayaa waayo salaadu qallay leedahee qofkan hadday naftu ka baxdo dee si kaloo loo soo celin ma leh si kalood odhanaysa waan u celinayaa maba jirto laakiin salaaddii waad qallayn kartaa oo salaaddii qallay leedahay oo markaad welibana nafta badbaadinayso dembi la'aan baad noqonaysaa wakhtigaa ku dhaafaya ilan sharcigiibaa kuu fasaxay oo kuu ogolaaday oo ku yidhi hawshan samee haddaad tidhahdo anna qofkanaan la haynaya waxba u qaban maysid oo nafta ku hayn mayside kan dhiiggiisaa ku filan salaadaada ilaasha lagu odhanaya culimmadu waxay isweydiiyaan su'aal habeenka horta wuquufu carafa sida loo badan yahay wuquufu carafa waa maalinta sagaalaad welibana salaada duhur wixii ka dambeeya ayuu bilowdaa salaada duhur wuquufu carafa salaada duhur ee maalinta sagaalaad wixii ka dambeeya ayuu bilowdaa wuxuuna taagnaanayaa habeenka ciiddaa ilaa intuu fajirku ka dilaacayo ninka maalinnimada markaa carafa haleeli waayo gelinkeegaa dambe ee habeennimada habeenka ciideed carafa taga carafa way u jirtaa haddaba habeenkii carafa ayaa adoo salaadii cishaai aan tukanin xajkiina soo xidhay salaadii cishaaina maadan tukanin ayaad ogaatay haddaad carartana inaad fajarka daqiiqada ka hortegi ood carafo isyar taagi doonto fajarkii in yar ka hor haddaad salaadan cishaai tukatana wuquufu carafa kaa tegi doona halkaana culimmadu way isweydiiyeeno warniyow maxaa laga yeelayaabay yidhaahdeen ma waxaa la odhanayaa salaada ha la ilaaliyo oo xajkaasi ha iska tago xajkana wuquufu carafa hadduu ku dhaafo xajkaa horta waxaad u samayna sidii ninkii xaajigii saxdaa u samaynayay oo kale waatimulxaja walcumrata unbaa kuu taalla odhan maysi waan iska seexani kol hadday carafa iga tagtay ma seexanaysid sidii unbaad dhagaxa u tuuri sidii unbaad kacbada u dawaafi sidii unbaad sacyigii u samayni hadda xajba kuuma jiro kiyon kuu jirin ayaa haddana aayadan qur-aankaa ah la eegaya wa atimulxaja wاlcumrata lilaah xajka dhammaystira cumradana dhammaystira ilaahay dartii u dhammaystira qaacidadan unbaa ka qoran wa lxaja wlcumra ayaa qoran maadaama haddana qalaa lagugu yeelanaya qalaa lagugu yeelanaya xajkaa kaa tegey qalihiisa sanadkan dambe soo qalle baa lagu odhan oo sanadka dambe waa inaad timaadaabaa lagu leeyahay kol hadduu xajku uu ka culus yahay oo qallo culus uu sanad idili uu waajibayo oo kana dhammaystir lagu odhanayo rag badan waxay fatwoodeen salaada cishaai qallaheegaa fudud laakiin qallaha xajka ayaa culus diinteennuna waa diin fudayd eh war qofku carafaha ka gaadho salaada cishaaina maalinta habeenka saaha kaga tagto baa layidhi saaha kaga tagto waa laakiin nin cudurdaar la-aanha ama aha hadda waa nin cudurdaar haysto oo intii oo dhan soo cararayay oo soo socday oo aaminsan daqiiqad hadduu istaago inuuna ka gaadhaynin salaada waajibnimadeeduna waaba aj hijrada horteed ayay ahayd buniya waa la dhisay alislaamu islaamnimadii waxa lagu dul dhisay calaa khamsin shan tiir baa lagu dul dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah halkaa shahaadati an laa ilaaha ila allahda waxa inoogu jira in in la kasriyo oo shahaadati la yidhaah calaa khamsinta hore ayaa laga bedelayaa ama alaa bedelkaasi waa maxay marka calaa kamsin haddii laga bedelo waa bedelu kullin min kullin ama waxa weeye shahaadatidu waa cadfulbayaan oo khamsada ayaa lagu bayaaminayaa saasaa loo kasriyey shahaadatu isagoo la godayana waa la arkay haddii la godo oo shahaadatu an ilaaha ila allah aad tidhaahdo qola axaduhaabay usoo qadareenoo khabar bay ka dhigeen qolana minhaabay usoo qadareenoo minhaadaa khabaraho shahaadada ayaa mubtadaa icraab kale ayaa jiro oo shahaadada in la kor dhigo oo shahaadata an laa ilaaha ila allah acni baa loo soo qadaray markaana acni shahaadata kolkaa saddexda icraaboodba inaad hoos dhigto iyo inaad kor dhigto iyo inaad godo intuba way bannaan tahay shahaadati an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin oo la qiro ila allaahu allah mooyaane wa ana muxamedan iyo nebi maxamed oo la qiro rasuululaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay wa iqaami salaati iyo salaada oo la oogo salaada oo la oogo wa iitaai zakaati iyo zakada oo la bixiyo zakadana waa la bixinayaayo halkaa waxa xadfan kii la siinayey waa almasaakiin baa meesha ka maqan zakadana waa la bixinayaayo waa waajib zakadu zakada haddaba hadday tahay zakada waajibka ah ee xoolaha laga bixiyo dee xoolo kastaaba nisaab ay ku zakoobaan bay leeyihiin nisaabkoogii uunbaa loo eegi markaa hadday lacaga yihiin qadaray ku sakoobaan baa jira hadday xoolihii iyo nimcoolaydii yihiin wa iitaa'i zakaati markaynu eegno zaka bixinta hadday nimcooley tahay zakadani dee adhigii waa afartan geelii waa shan lodii waa soddon hadday beerihii tahay toddobaa tusaale ahaan oo kale beerihii markay tahay toddoba jawaan oo kale meelaha aduu toddoba boqol xuduudda oo kiilo markuu qofka ay u soo baxaan midhihii toddoba boqol oo kale meelaha markay u gaadhaan oo kiilo ayaa la odhanayaa ka zakee meelahaasu kaga toddoba boqol xuduudeeda toddoba boqol iyo konton baa la yidhaahdaa mararka qaarna kontonkaasaa meesha ka baxa aduu ilaa toddobadaa boqol markay beertaadu raashinkaagu markuu gaadho toddoba boqol oo kiilo raashinka sanadka kuu soo go-ay sekaa lagaa rabaaye ka bixi markaa waa inaad ka sekaysaabaa lagu leeyahay waa toddobadaa boqol ee kiilo xuduudooda markay gaadhaan kaasina waa sekadii sekada sunnihii ihi iyadu waa iska sunna oo maaha waajib xilli saa doontaado bixini wa xajil beyti beytkaa loo xajiyayaa beytka kacbadaa loo xajiyay cumrigaaga marun weeye xajka xajatulislaamka wixii nadare eed la timaadaana waa halkeega wixii qado ee xajkaa xumaadayna waa halkiisa wixii xaj sunna ah eed la imanaysaana waa halkeega saxaabiga xadiidka inoo warinaya waa inagii nidhi lixdan sannadood buu xajiyey wa xajilbeyti beytka in loo xajiyo weeye xajka waxaa la faral yeelay sanadkii lixaad iyo sanadkii sagaalaad labadaba waa la ysku qabtay sanadkii lixaad baa loo badan yahay hijradu markay li ahayd baa la faral yeelay culimadu waxay isku khilaafeen haddii marka hore xajkuuna waajib kugu ahaynoo xoolaba adan haysanin laakiin sanadka aad xoole hesho xoole aad ku xajiyaysa markaad hesho dib mau dhiganayo sanadkan iska joogo sanadka dambe ka dhiga odhan ragga qaar mayabay qabaan mayabay qabaan waxay leey waa dembiilaba qofku hadduu dhinto ilain ajashii lama ballamine hadduu dhinto xajkiioo ku waajibay ilaahay xaggiisa waa dembiile oo axaadiis bay deliishanayaan rasuulku uu leeyahay ninka dee isagoy u suurogelayso haddana xajii waaya dariiqa la dariiqu u dhinto ilahay danka geli maayo si alla siduu dooni ha u dhintaa kolka waxay ka dhigan tahay waa degdego mar hadduu kugu waajibo xajku xoolihiina aad hayso caafimaadkiina aad hayso wadaduna ay ammaan tahay wadanka laga xajayaana uu ammaan yahay waraayir xajkaaga gudo ayay leeyihin oo dib ha u dhigin culimadeena shaaficiyadu siday u badan yihiin maca taraakin bayba qaateen dib waa loo dhigi karaa dib waa loo dhigi karaayo xajku markuu kugu waajibo sanadkaa intaad iska baaqataad sanadka kale ka dhigan kartaa waxay deliishanayaan markii xajka la waajibiyey waa sanadkii lixaad nebi maxamed markuu xajiyeyna sanadkii tobnaad bay ahayd haddaynu ka soo qaadano xataa sanadkii sagaalaad in la waajibiyey dee isla sanadka in la xajo ayay ahayd sanadkii sagaalaad abibakar baa la diray oo ummadda abibakar baa hogaaminayo xajka waa kii dee iclaanaadka badan la bixinayaye falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim waa kii iclaanaad badan baa la bixinayay sanadkii tobnaadna nebi maxamed baa xajatulwadaaciibuu ahaayo xajka hogaaminayey sanadkii tobnaad ayuu rasuulkeennu xajka hogaaminayey wuxba sii noolaa saddex bilood xajkaasi markuu dhammaadayna rasuulku muxuu sii noolay xajku goormuu dhammaadaa dilxija tobankeeguu dhammaadaa labaatankaa dilxijo iyo rasuulku wuxuu sii noolaa iyo muxuu noolaa waa dilij waxaan doonaya dilxijaha muxaram iyo safar iyo rabiiculawal labiyo tobankeeda aduu saddex bilood iyo laba habeen ayaa la odhan karaaba rasuulku wuu noolaa sal allahu alayh wasalam xajka markii xajatulwadaaca uu gutay saddex bilood iyo waxaa la odhan karaa laba habeen meelaha ayay nolosha cumriga rasuulkuba ay ahayd wuu ka dambeeyey rasuulku haddaba dadkii uu soo xajisiiyey degdeg maahayne dib baa loo dhigay waxayna tusaysaa in dib loo dhigan kara bay leeyihiin imaamu shaafici baa ka mid a wa xajilbeyti beytka oo loo xajiyo wa sawmi ramadaana bisha ramadaan oo la soomo bisha ramadaan waa in la soomaa bisha ramadaan soonkeega waxa la waajibiyey sanadii labaad ee hijrada bisha shacbaan dhexdeeda ayaa la waajibiyey haddaba soonkana kollay si tadriijiya saddex xaaladood buu soo marayo markii hore waxa soonka laynagu waajibiyey oo laynaga rabay caashuurada iyo maalmaha in la soomo ayay ahayd waa laynaga bedelayo waxa laynoogu bedelay bisha barakaysan laba khiyaar in layna siiyo inaynu soonno bisha barakaysan iyo inaynu iska afurnoinaynu iska cunno oo aynu fidyo bixinno bilowgii hore ummadeennan bilowgeegii labada dariiqba saasay ahaayeen oo labada dariiqba way bannaanaayeen eeg waxay ahaayeen maanta aanu soomi maaye masaajidkaana furinayabaad odhanaysaa dembi kuuguma jira waad iska dhergaysaa masaajidkana waad dadka masaakiintaana waad afurinaysaa ka doonaana wuxuu odhanayaa or lacagan dadba wax ku afuriyo ma hayee anu waan soomaya waa eg fudaydka islaamnimadeenna waa layna tababarayaa haddii maruun amar lagugu soo rogo qofka wan yar culays buu dareemayaa sow maaha waa layna laylayaayo maalmo gaara mar laynagu tababaray oo layidhi maalmahaa sooma haddana waxa laynoogu talabaray ama sooma ama raashin bixiya haddana markii dambe maxaa la yidhi faman shahida minkum shahra falyasumhu waa amar halkaasaa wixii horeo dhan wada bedeshay markaa ninku hadduu xaadirba noqdo bisha barakaysan ha soomo raashin ma bixin kartid waa inaad soonto uunbaa lagu leeyahay laakiin haddaad dee safar tahay ama aad xanuunsanayso xaalado kale weeyaan xaaladahaasi oo loo afuri karo ayay noqonayaan waana bishii barakaysnayd bishan barakaysani qallaha ma aqbasho nadarkana ma aqbasho sunnahana ma aqbasho maxaan uga jeednaa sidaa waxaan uga jeednaa bishan barakaysan bal hadda u fiirso ma nidhaahnaa berridan hadda inagu soo socoto inagu warniyow berri soonkii kal hore ayaa maalin laygaga lahaaye maalintii laygu lahaa baan berri soomayaa soon qallaa berri ma soonnaa kan sanadkanina waa waajib qalluhuna waa waajibuun maya lagaama yeelayo maba aqbalaysaba soon qalla aan soomayaa iyo soon nadaraan soomayaa iyo soon sunna aan berri soomayaa iyo berri waa ifniina soon sunna aan soomayaa lagaama yeelayo warkaa soconaya ma aha berri loogu talagalay waajibka waxaa loo qaybiyaa muwasac iyo mudayaq baa loo qaybiyaa salaada casar intee in leeg bay joogtaa salaada casar taymkeyga hadda u fiirso waa intee in leeg waa waa muwasacoo laga bilaabo saddexda iyo badhka ka soo bilow ilaa intay cadceeddu ka dhacayso waa salaadii casar haddaba waxaa jira salaadaha cibaadooyinka qaar mudayaqa soonku waa mudayaq salaada haddaad doonto tukan maysid markuu casarku gaadhe in yarbaa dib u dhigani hawl baan gacanta ku hayayaan iska dhameeya buu qofku odhan karaa e hadduuna jamc ka tegayaa jirin oo kolley uu keli tukanayo war hadda hawl baan gacanta ku hayahay casarka aan dib u yar dhigta beliyi kaadi buu odhan karaa oo lama odhanayo waa dembaabtay kol casarkii markuu sidaa u galay haddaad bilaabi weyday ilan wuu niyooday inuu tukadee haddaba ramadaante berri ma nidha saacadaha u horeeya hawl yar baan haynaaye aynu iska yar cunno oo sida salaada casar oo kale maan odhan karnaa waa maya waa mudayaq baa la yidhaha soonku eeg waxa isle soonkan ilaahay sooma ina leeyahay iyo qiyaasta layna siiyey an ku soomaynaa way isleedahay daqiiqad qura lama ogolo inaad inaad tidha waana furaya laakiin salaadan casar iyo wakhtigeegu way kala badan yihiin oo yaa badan waktigaa badan oo salaada inta la tukanaya waaba daqiiqado koobanba weeyaan waktigaa badan waajibkaa sidaa loo qaybiyaayo soonkan ramadaan waa mudayaq baa la yidhaahdaa isagu waa cidhiiri baa la yidhaahdaa wa sawmi ramadaana ramadaanka soomidiisii weeye rawaahu xadiidka waxa wariyey albukhaariyu bukhaari baa wariyey wa muslimun muslimna waa soo wariyey tarjamadooda horaynu usoo soo marnay in sha allahu tacaala casharkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamed